دولتي باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية دولتي باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada warka maaninlaha ee warbaahinta aad waa maalnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda jamaadul aakhir kun afar boqol iyo afartanka hijiri qodobada maanta warkaynu ugu darkaroon askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisiin ay ciidanka radada naijeeriya ku leeyihiin degmada maalin futur ee deegaanka harada khijaar ee wilaayada galbeedka afrika warkii oo faahfaahsan aynu ku bilowna wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisinaya ciidanka radada naigeriya ku leeyihiin degmada maalin futur ee deegaanka harada jaad waxaana dilal iyo dhaawacay u geysteen tiro murtadiina mujaahidiinta ayaana goobahoodu si nabada ugu soo laabtay allah ayaan ku mahadsan markaana aynuu wareegno wilaayada ciraaq askarta khilaafada ayaa alla wuxuu u suurageliyey shalay inay nolosha ku soo qabtaan kadibna ay dilaan saddex ka tirsan murtadiinta xasida cashaairka oo ka sugnaaya meel u dhow tuulada maskax ee deegaanka shirqaad allah ayaan ku mahadsan isla wilaayada ciraaq aan ku wada jirnaaye aljaziira waxaa hubka boobayaasha lala beegsan fariisanay ciidanka raafidada ku leeyihiin deegaanka aski mosil ee galbeedka mosil allah ayaan weydiisanay inuu ka dhibaateeyo weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq salaaxuddiin waxaa qarax miino lala eegtay kooxo khubaro dhanka qaraxyada u qaabilsan ciidanka raafidada oo ku sugnaayeen jidka gala deegaanka almuctasim ee koonfurta bariya saamora waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday tiro raafida allah ayaan ku mahadsan ugu dambayntii dijla ee wilaayada ciraaq askarta khilaafada ayaa xubno ka tirsan maleeshiyaadka raafidada suwaad iyo imaad ku dhex maray meel u dhow tuulada kancuus ee deegaanka shirqaad waxaana lagu dilay sarkaal iyo laba askari iyo wariye ka wada tirsan raafidada afar kalena waa lagu dhaawacay allah ayaan ku mahadsan halka ayuu noogu dhan yahay warkii maantaad kala socoteen warbaahinta la jirateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu والمدى الدامية كم أسال الدماء في طريق الإباء فاستحال اللواء للعلا سارية بكتاب منير وسلاح